بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الإلحاaq بالمزيد من الأفعاal midka la siyaadiyey oo afcaasha ah ka dabageyntiisa in asaga laga dabageeyo mid kale ziyaadada xuruufta lagu siyaadiyo afcaasha ama asmaada ayaa waxay u qeybsantaa laba qaybood ziyaadat limacnan iyo ziyaadat lililxaaq ziyaadatun limacnan waa noo imaan doonta haddii ilaah yidhahdo waxaan ku hormaraynaa ziyaadatun lililxaaq oo loola jeedo ficil xagga usuusha ka yar ficil kale ayaa ficilkan usuushiisu ay yar tahay waxaa la rabaa in laga dabageeyo midkaas ka usuusha badan midkan usuushiisu ay yar tahay ayaa waxaa lagu siyaadinaa xaraf ama laba xaraf si looga dabageeyo midkaas kale ujeeddaduna waa inuu kaasoo kale ou noqdo wasan ahaanta iyo tasarufka ziyaadada marka xarafkan ama laba xaraf la siyaadiyeyna macno soo kordhin mee macnahaasoo mudarid ah way dhici kartaa marka qaarkood inuu macno keeno laakiin macnahaas mudarid maaha waxaa la yidhaahdaa ziyaadatun lililxaaq midkan lagu ziyaadiyey haddaba xarafka ama labada xaraf waxaa la yidhaahdaa mulxaq midka usuusha badan oo la rabo in laga daba tagana waxaa la yidhaahdaa mulxaqun bihi ama mulxaqun calayhi yulxaqu birubaaci lmujarad rubaaciga mujaradka ah daxrajo oo kale waxaa laga dabageeyaa majmuucatun koox baa laga dabageeya oo min alabniyati abniyada ka tirsan rubaacigan mujaradka ah usuushiis waa meeqa afar xaraf oo asal ah waxaa laga rabaa in laga daba keeno kuwo asaga ka usuul yar maxaa ka usuul yar haddaba thulaathi thulaathiya waxaa rabtaa inaad rubaacigan ka dabageydo see uga dabageyn kartaa waa inaad thulaathiga xaraf ku ziyaadido si uu rubaacigan uga daba tago ilaan ka dabategi karo isagoo ka xuruuf yar bacdamaa afar xaraf uu rubaacigii ka kooban yahay hulaafigan hal xaraf ku ziyaadi asna afar ha noqdo hala sinma markaas labadoodii isku wasanay noqonayaan isku si markaa u tasarufayaan rubaacigaas mujaradka ahna mulxaqun bihi ama mulxaqun calayhi baa la dhahaa midkan hulaasiga oo xarafka aad ku dartayna mulxaq ayaa la yidhaahdaa yulxaqu birubaaci almujaradi rubaaciga mujaradka daxrajo oo kale majmuucatun koox baa laga dabageeyaa majmuucadaasoo min alabniyati abniyada ka tirsan alabniya waa jamcu binaain sida alafniya bay u tahay jamcu finaa'in kaanat abniyadaasi filasli markeedii hore afcaalan hulaahiyatan afcaal hulaahiyahay ahayd usuul ahaan saddex xaraf ay ka koobneed faziida calayhaa abniyadaas waxaa lagu ziyaadiyey xarfun xaraf baa lagu ziyaadiyey xarafkaas macno soo kordhin maayo sida qaalibka ah ee waxaa loogu dal loogu talagalay keliya inkaas looga dabageeyo faziida calayhaa waxaa lagu ziyaadiyey iyadii abniyadii xarfun baa lagu ziyaadiyey litusbixa si ay abniyadii u noqoto calaa wasni rubaaci mujarad rubaciga mujaradka wasankiisa min dalika waxaa ka mid ah abniyadaas faclala ah ka mid ah sida jalbaba walaasul asalku wuxuu ahaa jalaba sow thulaathi ma aha jalaba oo thulaathi ah oo saddex xaraf oo usuula ah wata ayaa waxaa la yidhaha laga dabageeyo daxraja oo usuushiisu afar ay tahay see looga dabageey karaa waa in xaraf lagu ziyaadiyo xarafka lagu ziyaadiyo wuxuu noqday ba oo xagga dambe looga daray haddaba ziyaadadaas ba'da la ziyaadiyey waa ziyaada mukarara waa ba'dii laamulkelimaha ayd oo soo laabatay midda hore waxaad ku aadiday baad ayadana ku aadine jalaba ba'deeda maxaa ku aadinay laam soo ma aha ba'dan ziyaadada ah ayadana laam ku aadi jalbaba faclala ziyaadat lbaa'i lililxaaqi bidaxraja daxraja in laga dabageeyo isku wasanay noqdeen marka jalbaba daxraja jalbaba daxraja isku si ayna u tasarufayaan yujalbibu yudaxriju jalbib daxrij jalbabatan daxrajatan mujalbib mudaxrij isku si ay u tasarufayaan waxaa leeyahay haddaba faclala mulxaqun bifaclala faclal ayaa mulxaq wuxuu yahay faclala laakiin labada faclala way kala duwan yihiin faclalahan oo mulxaqa ah ilaan jalbaba waa mulxaq daxrajana wa mulxaqun bihi faclalahan mulxaqa ah xaraf zaa'id-aha ku jira laakiin faclalahaas kale oo mulxaqun bihiga ah isaga waa wada usuul marka waxaa leedahay faclala mulxaqun bifaclala ama haddaad doonto waxaa leedahay jalba waa mulxaqun bidaxraja biziyaadati lbaa ba'da ziyaadadeeda ayuuna uga daba tegay fawcala rowdana walaslu radanana macnaheedu waa acyaa wa dacufa waa taag darreeyey waa daalay acyaa wa dacufa fawcala rowdana ra iyo daal iyo nuuna usuushiisu ahayd waxaa la yidhaha laga dabageeyey daxraja see looga dabageey karo in xaraf lagu siyaadiyo xarafkaasi wuxuu noqday waaw waawdaas xaggee gashay haddaba ra'dii iyo fa'dii ra iyo daalkii dheh ra iyo daalka dhexdooday gashay ama si kale haddii loo dhigo faadii iyo caynta dhexdooday gashay ziyaadada waawdan la ziyaadiyey waa ziyaadatun hayru mukarara sideedaa loogu dhawaaqaa marka rowdana calaa wasni fawcala rowdana marka waxaan leenahay waa mulxaq daxrajana waa mulxaqun bihi rowdana mulxaqun bidaxraja biziyaadati lwaaw isku si inu tasarrufa ina dhowdiye facwala sida jahwara oo macnaheedu yahay codkiisa ayuu kor u qaaday waa qeyliyey walaa sulaasalku wuxuu ahaa jahara uu dhawaaqay bannaanka ayuu la istaagay waxaa lagu ziyaadiyey waawdaas waawda zaa'idada ah waxay u dhexaydaa hadda caynta iyo laamta waana ziyaada hayru mukarara sideeda loogu dhawaaqaa jahwara wasankeed waa facwala jahwara mulxaqun bidaxraja biziyaadati alwaaw faycala sida saytara oo macnaheedu uu yahay wuu la wareegay gacan gacankuhayntiisa saytara macnaheedu wuu qabsaday waaye gacan gacankuhayntii ayuu la wareegay walaasul asalku wuxuu ah satara maxaa zaa'id ah yaadaas maxaa loo ziyaadiyey lililxaaqi bidaxraja wayulxaqu yulxaqu birubaaci lmasiid bixarfin suwarun minhaa rubaaciga hal xaraf lagu ziyaadiyey waxaa laga dabageeyaa abniyo minhaa abniyadaas waxaa ka mid ah waxa uu ka hadlaa fahan waa rubaaciga hadda kaan soo marnayna wuxuu ahaa mulxaqu bihiga rubaaci mujarada ayuu ahaa soo ma ahayn haddana waxaa mulxaqu bihi ah rubaaci hal xaraf lagu ziyaadiy ayaa mulxaqu bihi noqonaa mafhuum soo maaha mulxaqu bihigii haddaaye mujarad u ahaa laakiin hadda waa masiidoo hal xaraf oo dheeraaduu wataa midka ka daba imaana oo laga daba geynaa daba la soco waa thulaathi ayaa waxaa rabaa inuu noqdo mulxaq see haddaba looga daba gey karaa rubaacigaas halka xaraf lagu ziyaadiyey ee khumaasiga noqday hulaahiyaad waxaa rabtaa inaad khumaasi ka daba geydo waxaa laga maarmaan ah in laba xaraf lagu ziyaadiyo ilaan si kale ugama daba tegi karo labadaas xaraf mid ka mida ah ayaa wuxuu yahay zaa'idun lililxaaq ku fiirso haddaba wayulxaqu birubaaci almasiid bixarfin rubaaciga xaraf lagu ziyaadiyey waxaa laga dabageeyaa suwarun abniyo minha waxaa ka mid a tamafcala ayaa ka mid ah sida tamaskana tamaskana waxay mulxaq u tahay la socota daxraja tadaxraj ayaa mulxaqu bihi ah tadaxraja hal xaraf oo dheeraada soo kuma jiro markeedii horena soo rubaaci ma ahayn xarafka dheeraadka waa kee ta'da wixii haddaba u noqonaa mulxaq oo ayada ka daba imaana waa inay ta'daas wataan horta xaraf zaa'ida ma wadato awalkana soo kuma wadato xarafkaasna soo ta ma aha waxa ka daba imaana horta waa inuu ta'daas wato ta'daas ayadu lililxaaqi ma aha ee ta'da tadaxraja waxay faa'iideynaya iyaduna faa'iideyne ta'da saddex raja zaa'idatun limacnan oo mudaawacay faa'iideydaa wixii ka daba imaanaana waa inuu ta'daas awalka ku wato macnihii mudaawacada ayuu ayayna faa'iideyneen intaas kadib waa in mulxaqu uu wato xaraf loo siyaadiyey lililxaaq tusaale ahaan tamaskana macnaheedu waa ismiskiiniyey waaye waa meesha miskiinku uu ka yimid miskiinkana waxaa laga keenay min asukuun xasilooni kaannahu laa xarakata fiihi waxay ka dhigan tahay inuusan dhaqdhaqaaq uusan lahayn usuushu waa siin iyo kaaf iyo nuun soo ma aha tamaskana meeqo xarafaa dheeraad ah labo ta'duna waa dheeraad miimtuna waa dheeraad hulaathi buu asalku ahaa laba xarafaa lagu siyaadiyey labadan xaraf oo la siyaadiyey oo ta'da iyo miimta ah mid ka mid ayaa wuxuu yahay zaa'idun lililxaaq midka ilxaaqa loo siyaadiyey waxaa shardi ah inuu ku aado asal xaraf asala waa inuu ku aado u fiirso haddaba tamaskana xuruufteedu waxay ku kala aadeen tadaxraja xuruufteeda marka tamaskana ta'deedu tadexragga ta'deeday ku aadan tahay xaraf asala miyay ku aaday ta'da tamaskana mas xaraf dheeraaday ku aaday xaraf dheeraaday ku aaday lil ilxaaq marka ma noqon karto xarafka ilxaaqa loo ziyaadiyay waa inuu asal ku aado tamaskana miimteeduna waxay ku aadan tahay tadaxraja daalkeeda daalka tadaxraja ku jiraay ma asala mase waa zaa'id asal miimtaana marka waxay tahay zaa'idatu lililxaaq siinta iyo kaafta iyo nuuntuna dee ayagu usuulay bay ku aadaayaan waxaan leenahay haddaba tamaskana waa mulxaqun bitadaxraja biziyaadati lmiim miimkaas ilxaaq loo ziyaadiyey oo ta'daan ilxaaqa loo ziyaadiyey maxaa loo dhihi waayey waxaa loo dhihi waayey xarafka ilxaaqa loo ziyaadina ee mulxaqa ku jira waa inuu ku aado xaraf asal ah oo mulxaqu bihiga ku jira taada tadaxrajana xaraf asala kuma aadin xaraf dheeraaday ku aaday saas daraaddeed macnay faa'iideydaha iyado lililxaaq maaha waxaa kale oo ka mid ah tafaclala sida tajalbaba markeedii hore jalbaba uu ahaa kadibna taa lagu ziyaadiyey tajalbaba mulxaqun bitadaxraja biziyaadati biziyaadati albaa ilaan ta'da tajalbab waxay ku aadee tadaxraja ta'deeda markaas ilxaaq ma noqon karto tafawcala sida tajowraba oo macnaheedu uu yahay iskaalsho ayuu gashaday jowrabtuhu fatajowraba aan leeyahay waa u geliyey wuu gashtay haddaba tajowraba waa mulxaqun bitadaxraja biziyaadati اlwaaw waawdaasaa lil ilxaaq ah tafeeycala sida tashaytana macnaheeduna wuxuu yahay waa shaydaamoobay shaydaanuu noqday tashaytana fulaan waxaana laga keenay min shatana idaa bacuda markuu fogaado shaydaanka asalkiisa waxaa laga keenay shatana wa macnaahu bacuda waa fogaaday fogaanshahaas laba macnoba waa wataa annahu bacuda can raxmat illaah naxariista ilaahay inuu ka fogaaday ilan waa shayطaanu rajiim naxariista ilaahay inuu ka fogaaday waxaa kale u ixtimaalaa annahu bacuda fii tadliili الnaas wa ibcaadihim can اlkhayr dadka lumintooda iyo khayrka iyo wanaagga in laga dheereeyo ayuu ku fogaaday oo khabiiru ku noqday ilan wax kale kama shaqeeye shaydaan marka la soco ya-deeduna waa zaa'id alifteeduna waa zaa'id ya-duna waa zaa'id alifteeduna waa zaa'id wasankiisu haddaba muxuu noqonaa shaydaan wasan hala saaro haddii la yidhaahdo faycaal faycaal saasuu noqonaa tashaytana marka laba xaraf oo dheeraadaa noogu jirta taaduna waa dheeraad ya-duna waa dheeraad labadooda kee ilxaaq loo siyaadiyey ya ilan ya waxay ku aaday xaraf ee asal ah wayulxaqu birubaaci almasiid bixarfayni rubaaciga laba xaraf lagu ziyaadiyey waxaa laga dabageyaa suwarun awsaan minha waxaa ka mid haddana waxaan ka hadlaynaa ayadoo mulxaqu bihigii uu noqday rubaaci laba xaraf lagu siyaadiyey asalkiisu rubaaci uu ahaa laba xarafaa lagu ziyaadiyey waxaa la rabaa in laga daba keeno ulaai rubaaci haddii uu ahaa oo laba xaraf lagu siyaadiyey meequ noqday sudaasi waxaan rabnaa inaan hulaahi isaga ka daba keeno meeqa xarafaan hulaahiga ku kordhinaynaa saddex saddexdaas hal xaboo ka mid ah ayaa lil ilxaaq ah fiirso haddaba ifcanlala sida iqcansasa sida iqcansasa waa mulxaqun bixran jama ixran jama ayuu mulxaqu yahay mulxaqun bixran jama ixran jama rubaaci laba xaraf lagu ziyaadiyey soo ma ahayn labada xaraf maxay kala yihiin hamsada hore iyo nuunta iqcansasa marka hoosteeda dhig xarafba xaraf ku aadi xarafka ilxaaqa loo siyaadiya asaa kuu soo baxaay iqcaansasa hamsadeeda ixranjama hamsadeeday ku aaday hamsada ixranjama maasalaamse waa zaa'id waa zaa'id iqcansasa markaa hamsadeedu lil ilxaaq ma aha ilan xaraf waxay ku aaday zaa'idee iqcaansasa waxaa kale oo zaa'id noogu ahaa nuunta asalkeedu waa qacasa qaafka iyo caynta iyo siinta nuunta marka iqcansasa ku jirtaay ayaduna waa dheeraad lililxaq miyaa loo siyaadiyey si aad u ogaato iqcansasa nuunteedu ixranjama nuunteeday ku aadeen labada nuunna waa isku aadayen nuunta ixranjama ku jirtaay maa salaamus waa zaa'id waa zaa'id iqcansasa nuunteedu ayaduna ma aha lililxaq haye iqcansasa labada siin midda dambe waa zaa'id waxay ku aadeen ixranjama miimteeda miimta ixraanjaba maa salaamise waa zaa'id asal ilan waa laamulkelimihii labaadee siintaasaa marka waxay tahay zaa'idatun lililxaaq waxaa leeyahy haddaba iqcansasa oo wasankiisu uu yahay ifcan lala waa mulxaqun bixranjama biziyaadati siin sintaas ayuu ilxaaq ku noqday iqcansasa macnaheeduna wuxuu yahay dib ayuu u baxay iqcansase gadaal ayuu u baxay kuwa kaloo laga dabageeya waxaa ka mid a ah, ifcan laa sida islanqaa oo macnaheedu uu yahay gadaal gadaal uu isu tuuray islanqaa gadaal gadaal uu isu tuuray asalkiisii haddaba muxuu ahaa yaa siin iyo laam iyo qaaf soo ma aha asalka markaada muxuu ka dhigay beyna qowseynka midka ku jira asalkiiu ka wadaaye siin iyo laam iyo qaaf iyo alif aliftaasuna asal ma aha la soco waa khalad marka aliftaas waa in laga tiro waxaa asalka waa siin iyo laam iyo qaaf intaas keliya asal ah islanqaa macnaheedu wuxuu yahay markaa gadaal gadaaluu isu tuuray gaddacaduu dhacay waayo maxaan haysanaa haddaba oo asal ah siin iyo laam iyo qaaf sooma haysanno maxaa dheeraada marka hamsada nuunta alifta u dambeyda saddexdaas yaa ah zaa'idun lililxaaq ya alifta u dambeyda maxaa yeeley islanqaa hamsadooda xaraf dheeraadahay ku aadee nuunteeduna xaraf dheeraadahay ku aadee waxaa asalka ku aada waa alifta u dambeyda oo ayadu ku aada ixran jama miimteeda marka waxaa leedahay islanqa mulxaqun bixran jama biziyaadati alalif macaanii siyaqi ziyaada owsaanta zaa'idka ah macaanidooda hadda waxaan ka soo hadalnay waxay ahaayeen xuruufta loo ziyaadiyo lililxaaq haddana waxaan ka hadlaynaa xuruufta loo ziyaadiyo lilmacnaa athulaathiyu lmasiidu bixarfin hulaatiga hal xaraf lagu ziyaadiyey min macaanii siiqati afcala hulaatiga hal xaraf lagu ziyaadiyey meeqa wasan u lahaa yaa saddex afcala iyo faacala iyo facala xaraf kasta oo ka mida saddexdaas macno ayuu leeyahay macaanidii markaa wuxuu ku hormaray afcala ay min macaani siikati afcala waxaa ka mid atacdiya ah tallaabin yacni hamsadu waxay faa'iideynaya tacdiyo ficilka hadduu ahaa laazim inuu mutacadi ka dhigo jalasa muxamedun ajlastu muxameda muxamed waan fariisiyey muxamedan mafcuulu bihi waaye markiisii horena jalasa muxamedun faacil keliyuhu qaada jiray inuu mutacadi noqdo yaa sababay hamsada atacriidu bishay shayga in la bandhigo abactu lfarasa markii hore bictu lfarasa soo ma ahayn faraska waan gaday markiisii hore waa mutacadi o haddana abactu lfarasa waa mutacadi marka hamsadaani lama dhihi karo waxay faa'iideyday tacdiyo ilaan markii horeba hal mafcuulu qaadan haddana halkii mafcuulu qaataa hamsadaa marka maxay soo kordhiday atacriid abactu lfarasa macnaheedu wuxuu yahay faraskii ayaan suuqa geeyey oo waxaan u bandhigay beec ma laga iibsada mise lagama iibsan lama yaqaan abactulfarsa macnaheedu wuxuu suuqaan geeyey waxaan u bandhigay beec in laga iibsaday inaan laga iibsan labadaba lama yaqaan caradtuhu lilbayc waxaan u bandhigay iibin asqaytuhu waxaan u bandhigay waraabin ma cabin mise ma cabin labada waa suuragal jacaltu lahu waxaan u sameeyey isaga waxaan u keenay suqyaa wax uu cabo shariba cabiyee oo lam yashrib cabinee labadaba wa saqaytuhu haddaan dhahdo laakiin macnaheedu waa maxay waa waraabi waa cabo waay marka marka asqaytu iyo saqaytu way kala duwan yihiin asqaytu macnaheedu biyaan u keeno waayo laakiin saqaytu macnaheedu waa maa waa waraabiyey wa saqaytuhu fa shariba sayrurati shayi sayruuratu shayi shayga ahaanshihiisa daakada waxaas midu saaxiiba uu noqdo sida aqadda albaciiru iyo ahmara fulaanu meeshan uu leeyahay sayruuratu shayi daakada daakada waa markuu mudakar yahay laakiin markuu muanas yahay waxaa leeyahay sayruuratu shayi daata kada mudakarka daa kada ah la isticmaala lakiin muanaska maxaa la isticmaalaa daata sayruuradan maxaa laga wadaa ahmara fulaanun tusaalahaas qabso maxaa haysataa ficil iyo faacil ficilka oo ah ahmara iyo faacilka oo ah fulaan kaba soo qaad fulaankaas inuu yahay cali ahmara caliyun cali hadda soo faacil ma aha macnaheedu wuxuu yahay cali ayaa wuxuu noqday nin miro haysta wuxuu noqday daa hamarin ama wuxuu noqday saaxiba hamarin sayruurada marka si ay u soo baxdo cali waxaan ka dhigaynaa saara isimkiisii saara caliyun dheh horta asmara caliyun cali soo faacil ma ahayn haddana saara ka hormari saara caliyun dheh intaas markaad tidhaahdo ahmara meeshii laga keenay markeedii hore soo saar ahmara xaggee laga keenay min athamar saara caliyun daa raaci marka ilan daa kada a meesha noo taalee saara caliyun daa kadibna admaradii meeshii laga keenay oo hamartii ahayd dib dhig waxaa leedahay saara caliyun daa hamarin macnu waa saas cali baa wuxuu noqday mid mira u saaxiib ah mar kastana waxaa lagama maarmaan ah afcalahan asalkiisi inaa hesho asalkiisu inaa hesho haddii uu muanaf yahana tusaalihiisu wuxuu yahay adfalat hindun adfalat hindun waxaa leedahay saarat hindun hindaa waxay noqotay daata diflin mid caruur u saaxiiba yacni caruuray yeelatay waaye hooyay noqotay akada albaciiru ay saara wuxuu noqday daa qudatin mid doobo u saaxiib ah akada albaciiru owrkii wuu doobeeyey saara wuxuu noqday daa qudatin ahmara fulaanu saara wuxuu noqday daa hamarin wa aflasa ay saara wuxuu noqday daa fuluusin mid fuluus u saaxiib ah lacagtii la isticmaali jiray waagii hore waxay ahayd sida qaalibka ah laba nooc diinaar oo asalkiisu uu yahay dahab oo sida badan furs laga keeni jiray iyo dirham oo asalkiisu uu yahay qalin sida badanna ruum laga keeni jiray marka lacagtii waayadii nabiga la isticmaali jiray sala allahu alayh wala ali wasalam lacag ay saxaabada iyo ay samaystaan ma ahayn qayb ka midana waxaa laga keeni jiray ruum qayb ka midana fursa laga keeni jiray waagii dambe adowla alumawiya ugu horeysa wax lacag yacni daabacda diinaarku marka waa ka qaalisan yahay dirhamka sababtoo ah labada macdanaa kala qaalisan ilan dinaarku dahabuu ka samaysan yahay dirhamkuna qalinuu ka samaysan yahay dahab iyo qalina dahabaa qaalisan saas daraaddeed halka diinaar waxaa lagu sarifaayey toban iyo labo ama toban dirham ayib shaygu marka haddii hal dirham uu ka yaryahay halka dirham maxaa lagu sarifaa asaga ile marka qaarkood waxaa dhici karta jajab in loo baado oo shaygu hal dirham uu ka yaryahay qiima ahaan waxaa la sameeyey lacag laga sameeyey macaadin kale oo qalinka ka liidata qiimo ahaan sida nuxaastoo kale nuxaastoo kale waxaa laga sameeyey lacag jajab ah lacagtaasaa marka waxaa la dhihi jiray fuluus fuluus la soco waa jamcu falsin falsiguna waa maxay waa lacag jajab ah oo laga sameeyey nuxaas ama xadiid iyo wax la mid ah waxaana loogu talagalay in lagu sarifo maxay dirhamka in lagu sarifaa loogu talagalay halka dirham marka taqriiban waxaa lagu sarifaayey sittatu fuluusin lix falsiya lagu sarifaayey haddii marka la yidhaahdo aflasa fulaanun ninkii hebel ahaa wuxuu noqday mid fuluus u saaxiib ah macnaheedu waa maxay waa faqiiroobay waay aflasa macnaheedu waa maxay saara daa fuluusin nin fuluus u saaxiib saaxiibuu noqday nin fuluus saaxiibu noqday macnaheedu waa maxay diinaarkiina waa ka dhammaaday dirhamkiina waa ka dhammaaday fuluusa usoo hartay haddii fuluus usoo hartayna macnaheedu waa kacay waay marka iflaasku meeshaasu ka yimid asalkeedu saasuu ahaa wa aysara aysaara dha yusrin wuxuu noqday mid yusru u saaxiiba wa acsara aysaara daa cusrin mid culays u saaxiib ayuu noqday macaanida afcala waxaa kaloo ka mid a ah musaadafatu shay-i shayga in lagu ogaado calaa sifatin sifa lagu ogaado axmadtuhu macnaheed waa maxay wajadtuhu maxmuudan isaga waxaan ogaaday inuu yahay nin fiican abkaltuhu ay wajadtuhu bakhiilan waxaan ogaaday inuu yahay nin gacan adag asalbu walisaala macaanida afcala waxaa ka mid ah asalbu walisaala qofka in laga zuuliyo oo shayga laga qaado ama laga siibo ashkaytuhu macnaheed waa maxay azaltu shakwaahu waxaan ka zuuliyey cabashadiisii nin cabana ayuu ahaa wuxuu ka cabanayay ayaan ka dhaafay azaltu shakwaahu actabtuhu macnaheed waa maxay azaltu catbahu cabashadiisii ayaan ka zuuliyey ama canaantiisii ayaan ka zuuliyey addukuulu fi shay macaanida afcala waxaa ka mida ah shay dhexgelitaankiis zamaanan wa makaana shayga la dhex zamanna wuu noqon karaa makaanna waa noqon karaa asbaxa ee dakhala fi sabaax amsaa ee dakhala fi lmasaa adxaa ee dakhala fi duxaa afjara ee dakhala fi lfajri intaasi waa zamaankii makaankiina acraqa ee dakhala fi lciraaq ashama ee dakhala fi shaam amsara ee dakhala fi misr athama ee dakhala fi tihaama tihaama ayuu galay anjada ee dakhala fi najdin alistixqaaq macanida afcala waxaa kaloo ka mid ah alistixqaaq mutaysasho axsada azarcu macnaheed waa maxay wuxuu gaaray waktigii la gura lahaa waaye wuxuu mudan yahay gurasho asagaa macnee wuxuu idhi xaala waqtu xasaadihi waktigii la gura lahaa ayuu gaaray waxaa la gaaray waktigii gurashadiisa aw istaxaqa daalika ama wuu mutaystay marka istaxaqa azarcu alxasaad macnu waa saas wuxuu mutaystay zarcigii gurasho aswajat hindun aswajat hindun macnaheed waa maxay xaana waqtu zawaaja yacni guuray gaarta waayo aswajat hindun macnaheed waa maxay waa weynaato guuray gaartay yaa laga wadaa ay xaana waqtu zawaajiha wallahu aclam halkaas ka joogo